بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa beytka famaada cindahu laka min jamiilin فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أناخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتأجرت الإله به ربيعت falaysad haadihi اdunyaa bishayin tasuu'uka xiiqbatan watasuru waqtan wagaayatuhaa idaa fakarta fiihaa kafay'ika ow ka xulmika in xalamta sujinta bihaa wa anta lahaa muxiibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta وعن قريب ستدعم منك ما منها ضعيمت وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت وتشهد كل يوم دفن خيل كأنك لا تراد بما شهيت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت وإن هدمت فزدها أنت هادما وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخرى كفوزت falaysa binaaficin maa niilta fiiha min alfaani ida albaaqi xuriimta walaa tadxaag maca sufahaa'i laahwan fainaka sawfa tabkii in daxiigta wakayfa laka suruuru waanta raahnuun walaa tadri atufdaa am gulilta وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن مات ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرأت واكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد tuqadicunii cala tafriidi lowman wabitafriidi dahraka qadacta wafii sigarii tukhawifunii lmanaaya wamaa tajrii bibaabika xiina shiikta wakunta macaasiba ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nakafta وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غريغت ولم أشرب حمي أم دافرين وأنت شربتها حتى سكرت ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت ولم أنشأ بعصر فيه نافع وأنت نشأت فيه ومن تفاعت وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحيبت وناداك الكتاب فلم تجيبه ونبهك المشيب فمن تبهت ويقبح بالفتى فعل تصابي وأقبح منه شيخ قد تفات وأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت ونفسك ذم لا تذموم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمينت ومن لك بالأمان وأنت عابد أمرت فما تمرت ولا أطاعت ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت رجعت القهقرى وخبضت عاشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت ولو قد جيت يوم الفاصل فردا وأبصرت المنازل فيه شاطا لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضاعت تفر من الهجير وتنتقيه فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذوبت ولا تكذب فإن الأمر جيد وليس كما حسبت ولا ظننت بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabaynaa beytka labiyo afartan ayaynu ka bilaabaynaa beydka beydka labiyo afartanaa beydka saddex iyo afartanaad famaadaa cindahu laka min jamiilin idaa bifinaa'i daacatihi anakhta haddaad rabbigaa subxaanahu wa tacaalaa aada hortiisa timaad oo cibaadadiisa iyo daacadiisa si dhab ah haddaad u gudato ilaahay agtiisa maxaa kuu yaallo wanaag wuxuu idhi famaadaa maxay ayaa cindahu ilaahay agtiisa ahaatay laka adiga kuu ahaatay oo min jamiilin wax wanaagsan ah idaa anakhta markaad awrkaaga fadhiisiiso bifinaa'i daacatihi daacaddiisa daaraddeeda markaad fadhiisato haddaad gaadiidkaaga fadhiisiiso buu ku yidhi daacada ilaahay meesha daaradda u ah ilaahay agtiisa derajo weyn baad ku leedahay haddaad xoog u cibaadaysato ilaahay agtiisa derajo weyn baad ku leedahay saasuu beytka macnihiisu noqonaya mar kastoo cibaadadaadu ay badato darajada ilaahay agtiisa aad ku leedahay ayaa sii badnaanaysa haddaba cibaadada waxaa la og yahay alcibaada marka laga warbixinayo waxaa la yidhaahdaa waxay faa'iideysaa faa'iidooyin aad u badan bay samaysaa waxaa ka mid a afar faa'iido oo cibaadada lagu yaqaan baa jira waa afar arrimood oo afartaba cibaadada lagu yaqaan horta kow duhuuru aharihaa calaa muxayaa saaxibihaa baa la yidhaahdaa cibaadada raadkeegu wejigaagay ka muuqan ilaahay baa qur'aanka ku yidhi siimaahum fii wujuuhihim min ahari sujuud astaantooda iyo calaamadoodu wejigoogay ku taallaa marna madowga macsiyada ayaa qofka ka soo horraynaya marna iftiinka cibaadada ayaa ka soo horraynaysa waxaynu ognahay qofka muslimka ah ee cibaadadiisu ay badan tahay in qofkaas nuurka cibaadada wejigiisa ay ka muuqanayso saasuu kuu leeyahay hadday cibaadadaadu badato ilaahay agtiisa wax weyn baa kuu yaalla culimmada sheekh ka tirsanoo ibraahim ibnuladham la odhan jiray ayaa yidhi inna lidunuubi dacfan fi lbadan wa qaswatan fi lqalbi wa ina lilxasanaati quwatan fi lbadan wa nuuran fi lqalbi macsiyadu waxay keentaa ducfi xagga jidhka ah adoon gaboobin baad isku dhex daadani hadday macsiyadaadu badato markaaba adoon gaboobin oo waxaad arkaysaa un haddana ka soo dhacay waxaa kaloo jira waqaswatan fi lqalbi qofka macsiyadiisu badan tahay qalbiga ayaa qallala halka cibaadada iyo nuurka iyo khayrkuna wa inna lilxasanaati quwatan fi lbadan cibaadadaadu jidhka way xoojisaa wa nuuran fi lqalbi qalbigana way kuu nuurisaa waxaynu ognahay haddaba qofka cibaadadiisu ay badan tahay way ka muuqataay oo wejigiisay ka muuqataa waa qodobka koobaad ee cibaadada astaanta u ah qodobka labaad maalinta qiyaamada ee hadh aan hadhka ilaahay ahayn uuna jirin qofka cibaadada badani ilaahay hadhkiisa ayuu hadhsadaa yowma laa dilla ilaa dilluhu ayuu ilaahay hadhkaa siinayaa waa faa'iido cibaadadu ay leedahay qodobka saddexaad muraafaqatu nebiyiina wasidiiqiina wa shuhadaa wuxuu la saaxiibaa qofka cibaadada badani nebiyada iyo shuhadada iyo dadka wanaagsan ayuu la saaxiibaa ilaahay baa yidhi waman yudic illaaha wاrasuul fa ulaa'ika maca aladiina ancama allaahu calayhim min annebiyiin waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa dadka dadka ugu saaxiibtinimada wanaagsan waxa weeye dadka cibaadadoodu ay badan tahay qodobka afraad ee cibaadada ay laga dhaxlo ama ay leedahay waa xubbullaahi wa naylu ridaah ilaahay ayaa ku jeclaan ilaahay baana subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa ku guulaysan sheekhu wuxuu yidhi famaadaa maxay ayaa cindahu ilaahay agtiisa kuu ahaaday laka adiga min jamiilin wax wanaagsan idaa anakhta markaad gaadiidkaaga fadhiisiso bifinaa'i daacatihi daacaddiisa daaraddeeda markaad fadhiisiso haddii gaadiidkiisa ilaahay daacaddiisa horteeda aad fadhiisiisato oo daacadaadu ay badato alla badana waxaa ilaahay agtiisa aad ku leedahay faqaabil bilqabuuli saxiixa nuusixii fain acradta canhu faqad khasirta wuxuu idhi abaa bakar waan kula talinayaaye horta sideedii maqlaysaa taladaydan sideed u dhegaysanaysaase faqaabil qaabili bilqabuuli qabuul qaabili oo aqbal oo waa inay naftaadu iyaday ku qanacsan tahay oo raalli ay ku tahay welibana aad aqbashaa linusxi qowli qool qowlkayga aan kugu naseexaynayo ama saxiixa qawli ama saxiixa nusxi naseexadayda teeda saxiixa ah wuxuu ku leeyahay waa inaad aqbashaa naseexadayda tayada saxiixa ah iska aqbal kuma odhanin haddaba sheekhu naseexadaydoo dhan wada qaado wuxuu ku yidhi markaan kuu naseexaynayo naseexadayda tayada wanaagsan waa inaad qaadataa waayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi mu'minka markii la tilmaamayey alladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah waxay dhegaystaan qowlka oo dhan waxayna ka qaataanay ka raacaan kiisa axsanka abay ah raacaan oo axsanka ayay raacayaan faqaabil qaabili bilqabuuli qabuul iyo ogolaansho qaabili saxiixa nusxi naseexadayda saxiixa ah fa in acradta canhu haddaad ka jeedsato faqad khasirta waad khasaartay naseexadaydaa haddaad ka jeedsatana inaad khasaartay ogow wain raacaytahu haddaad ilaaliso naseexadaydaa qowlan qowl ahaan iyo wa ficlan ficil ahaan haddaad u ilaaliso oo wataajarta ganacsi aad bagasho al ilaaha ilaahay aad la ganacsato bihi aad kula ganacsato welibana nuseexadan aad aqbalayso rabixta waad faa'iidi oo waad macaashi wuxuu ku yidhi haddaad naseexadaydan qowl ahaan aad u ilaaliso oo naseexadaydan ficil ahaan aad u ilaaliso oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ganacsi aad la bilowdo ogow horta inaad faa'iidaysid waxaad noqonaysaa qof faa'iiday ayaad noqonaysaa waayo ilaahay waa lala ganacsadaa waxaana jira arrimo rabbi uu sheegay ganacsi aan lagu khasaarin inay yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaahay baa inale ma idin tusaa kuwa mu'miniinta ahay ganacsi idinka korinaya ama idinka badbaadinaya cadaabka iscunaya ereyga aliim af carabiga laba macno ayaa lagu macneeya ama tafsiirka aayadda ah culimmadu laba macno ayay ku macneeyaan aliim qolo waxay ku macneeyaan faciil bimacnaa mafcuulo waa cadaabka isagu isgubaya ee isagu iscunaya markaa qolona waxay ku macneeyeen faciil bimacnaa faacilo waa cadaabka isagu cadaabaya dadka dadka ayuu cadaabaya haddaba waxaynu ognahay sheekhu labadaa beyd wuxuu yidhi war abaabakarow naseexadaydan si dhaba u qaado welibana teeda saxan qaado haddaad ka jeedsatana ogow inaad khasaartay khasaaraad bartanka ugu jirtaa haddaad ilaalisana seexadaydaa qowl iyo ficil ahaan ilaahay baad ganacsi kula jirtaa ganacsigaasina nooca aan khasaaraha lahayn weeyi faqaabil qaabili bilqabuuli qabuul iyo aqbal saxiixa nusxi naseexadayda saxiixa ah fa in acradta haddaad ka jeedsato canhu xaggiisa faqad khasirta waad khasaartay wain raacaytahu haddaad ilaaliso qowlan qowl ahaan iyo wa ficlan ficil ahaan haddaad u ilaaliso oo wataajarta aad la ganacsato al ilaaha ilaahay bihi isagan aad kala ganacsato rabixta waad macaashaysaa falaysat haadihi اdunyaa bishayin tasuu'uka xiiqbatan wa tasuuru waaqta adduunyada ayuu kuu sheegayaa sheekhu tilmaamaha ay leedahay falaysad ma aha haadihi dunyaa adduunyadani bishayin shayna ma aha adduunyadu wax alla waxay tahay horta ma jirto waxaynu ognahay adduunyadu inayna waxba ahayn xadiidka nebigu sala allahu alayhi wasalam uu ku yidhi waa rasuulka ayaa xadiid saxiix oo tirmidiga ku qoran albaanina uu tasxiixiyey ayuu rasuulku ku leeyahay sala allahu alayhi wasalam low kaanat idunyaa tacdilu cinda allaahi janaaxa bacuuda maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa adduunyadu garab kaneeco hadday u dhiganto garab kaneeco hadday adduunyada gebigeedu kaneeco garabkeed la eg tahay ilaahay ninka gaalka ah ka basho biyo-a kama siiyeen waayo wax qiimale ayay noqon lahayd oo mu'minka loo kaydiyo kolka adduunyadu kabar garab kaneeco uma dhiganto way ka liidataa sidaa darteed waxay culimmadu ku tusaaleeyaan adduunyada waxay u arkaan haddii cunto qada'a la sameeyo qadadaana sun lagu daro oo sun ay sumaysan tahay laba nini ay qadadii u yimaadiin iyagoon ogeyn sunta ku jirta ninaad jeceshahay iyo nin cadowgaa ah ood neceb tahay qadada ayaad u diidi labadaba maad u diidi mise kaad jeceshaad u diidi mise kaad necebtaad u diidi qadadaa sumaysan ee khatarta ayaad u diidi kaad jeceshahay baad u diiday haddaba ninka dadka aan aqoonta dheer lahayn ama sida fog aan u fikiraynin waxay moodayaan kaa qadada aad u diiday inaad necab bay moodayaan waayo waad qadisay bay ku leeyiin u gaajoonayaa maxaad cuntada ugu diiday kan dhergaye gacanta la galay ma arkaysaa maxaa ka dambeeya macaanka iyo dhadhanka iyo dheregan maxaa ka dambeeya dee sunbaa ka dambaysa kolkaa adduunyada gebigeedu ma aha wax laysku halayn karo waa wax runtii aad iyo aad halka ilaahay dhigay aynu ognahay oo kaneeco garabkeed ka hoosaysa meeqaam ahaan ilaahay agtiisa fa laysat ma aha haadihi dunyaa adduunyadani bishay in shayna ma aha tasuu'uka way kaa warwarini xiqbatan wakti wa tasuru haddana way kaa farxini waktan wakti kale adduunyada gebigeegu waa marad faraxsan tahay iyo marad murugoonayso ama aad warwarsan tahay weeyaan haddaba qofka muslimki wuu imtixaanan yahay marna farxad buu ku imtixaanan yahay marna murugo ayuu ku imtixaanan yahay ilaahay baa ku yidhi qur'aanka wanabluukum bishari waalkhayri fitna waannu idin imtixaanaynaa shar baanu idinku imtixaani iyo murugiya dhib khayr iyo farxadna waanu idinku imtixaani waxaa la yidhi qofku adduunyada intuu ku nool yahay siddeed tilmaamood ayuu adduunyada ka helaa waxa weeye ta murugo waa saacado aad murugaysan tahay waxa ka dambeeya farxad waa saacado aad faraxsan tahay waxa ka dambeeya xanuun waa marad xanuunsanayso waxa ku xiga caafimaad waa marad bar alla ka fayowdahay waxa ku xiga culays waa marad culus tahay waxa ku xiga fudayd waa mar ad deeqani tahay culayskuna waa faqrigii waxa ku xiga geeri haddana waxa ku xiga nolol kolkaa adduunyada gebigeegu siddeeddaa tilmaamood ayay ku tilmaaman tahay amaa loo arkaaba saasuu sheekhu u yidhi falaysad ma aha haadihi dunyaa adduunyadani bishayin shayba ma aha tasuu'uka way ku warwargelin xiqbatan wakti wa tasuru haddana way kaa farxin waktan wakti kale ayay kaa farxin sheekhii ibnu xasmi la odhan jiray ayaa gabay tiriyey adduunyada uu kaga hadlayo wuxuu leeyahay hal idahru ila ma carafnaa waadraknaa fajaa'icuhu tabqaa waladaatuhu tafnaa idaa amkanat fiihi masaraatu saacatin tawalaad kamari darfi wastaklafa xusnaan ilى taambicaat fi lmacaadi wamawqifin nawadu ladayhi anana lam nakun kuna xasalna calى hamin waihmin bima ataa wagamin lima yurja facayshuka laa yahnaa kaana aladii kunaa nasuru bikownihi idaa xaqaqadhu nafsu lafdun bilaa macnaa waa sheekh ibnu xasmi la odhan jiray baa gabaygan lahaa gabaygan haddaad sharaxaygan oo kale haysiin beytka labaad khalad baa ku jira xagga qoraalka wuxuu ahaa idaa amkanat fiihi masaratu saacatin shadriga saacatin buu ku joogay tawalladu waxay la socotaa xagga dambe tawaladka mari darfi wastakhlafad bay ahayd oo xagga dambe ayay tawaladu la socotaa halidahru sanadku ma aha ilaa maa carafnaa ka aan garanayno mooye wax kale wa adraknaa aynu haleelnay mooye wax kale fajaa'icuhu xanuunadiisu tabqaa baaqi bay ahaan waladaatuhu macmacaankiisuna tafnaa way baabi'i adduunyada inteeda macaano deg deg bay u baahat u baaba'daa inteeda qadhaadhina way joogtaa idaa amkanat fiihi markay suurtagal noqoto masaratu saacati saacad inaad farxdaa markay suurtagal kuu tahay tawallad way jeedsani saacaddaa farxaddu ka mari darfi sida ilsha biligteeda oo kale wastakhlafad waxay ka tegi xusnan murugo ayay ka tegi ilaa tabicaatin bay uga tegi tabicooyin iyo waxyaabo dib adiga lagula xisaabtamo filmacaadi qiyaaan aakharo iyo wa mowqifin maalinta mowqifka ee xashriga nawadu waxaan jecelnahay ladayhi markaa agtiisa annana inagu lam nakun inaynaan ahaan kunaa kuwa ahaaday inaynaan waxbaba ahaan baynu iska jecelnahay xasalnaa waynu helnay calaa hammin murugo wa ismin iyo dembi bimaa kii ataa yimid wa hamin iyo murugo limaa yurjaaka la rajaynayo oo facayshuka noloshaadu laa yahnaa marnaba degi mayso kaanna ladii kii wuxuuba la moodaa kunaa annu ahayn nasuru kuwii ku farxaa bikownihi jiritaankiisa idaa xaqaqatu nafsu nafdu markay hubsato lafdun isagoo lafdi ah bilaa macnan macno la-aantiiya waa lafdi bilaa macno ah waqaayatuhaa idaa fakararta fiihaa ka fay'ika ow ka xulmika in xalamta wuxuu idhi waqaayatuhaa adduunyadu halkay ku dambaynayso qaayaheyga dambe idaa fakarta markaad ka fikirto fiihaa qaayahaa kafeyi'ika waa adiga hadhkaaga oo kale adduunyada gebigeedu adiga hadhkaaga oo kale weeye ereyga fey hadhka weeyaan welibana gelinka dambe hadh oo dhan maaha dilli oo dhan maaha waa hadhka gelinka dambe oo qura waayo waxaa la og yahay gelinka hore hadhku xaggaa galbeedka ayuu u taagan yahay oo cadceedda dhinacan kaa xigta laakiin gelinka dambe hadhku dib buu u soo noqdaa oo xagganu u noqdaa ereyga fey af carabiga waa noqodka oo faa'a wuu noqday yefi wuu noqonayaa fey waa hadhkii noqonayey wey dib u noqonayey ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi faqaatilu latii tabgii xataa tafii'a ila amri illaah ay xataa tarjica ilaa amri illaah wa qaayatuhaa adduunyada qaayaheega iyo halka ay ku dambaynaysaa idaa fakarta markaad ka fikirto fiihaa dhexdeeda kafey-ika waa hadhkaaga oo kaluun adduunyada gebigeegu waa hadhkaaga oo kaluun haddaad istidhaa hadhkaaga eriye ma gaadhi kartaa hadhkaaga haddaad istidhaahdo eriyo ama ka badi ama ka dhuumo hadhkaaga horta ma ka badin kartaa waa maya jawaabtu haddaad adduunyada raadse istidhaahdo way ku hor cararaysaa uun waa sidaa hadhkaaga haddaad istidhaahdo ka baxsana ka baxsan kari maysid waxaynu ognahay qofka hamigiisao dhan aakhare ka dhiga ilaahay baa tiisa adduunyada u ururiya ilaahay ayaa tiisa adduunyada u ururiya kolkaa adduunyadu iyadaa raadsanaysa ayay ka dhigan tahay haddii aad aakhare aaddo bal hal tusaalaan kutusi eeg waxaa laga yaabaa inaad ahaan jirtay bilaa shaqo muddo dheer intaasoo waraaqood intaasoo arji intaasoo maxaanku idhahdaa ayaad qoratay waxba shaqo waad weyday maalin alla maalinta cashir yari iskugu ka hagaago unba shaqada ku imanaysaa cid kastaa kula soo hadlaysaa saacaddaa shaqii lagu leey waa saacaddii aad waxbaranaysay uun kolka waxay ka dhigan tahay baashin adduunyadii waa hadhkaagaaso haddaad ka jeedsatana iyadaan ku daynaynin haddaad ku jeedsatana waa hadhkaagaasoo u ka hor cararayaa uun gaari maysid owka xulmika waa riyadaada oo kale idaa xalumta markaad riyoonayso marka aad riyoonayso riyada aad ku riyooto oo kalun weeyaan adduunyadu adduunyadu haddaba wax sugan ma ahe waa eleled ama riyo oo kale weeyi ama hadhkaaga oo kale weeyi waa shay xataa haddaad hesho oo iyadu kaa tegaysa oo kaa baaba'aysa hadday kaa tegi weydana adaa ka dhimanaya oo ka geeriyoonaya waxaynu ognahay sheekh ayaa gabay kan lamida sameeyey isna adduunyada kaga hadlay wuxuu yidhi ayaa man caasha fi اdunyaa طawiila waafna اlcumra fii qiilin waqaalin waatcaba nafsahu fii ma sayaafna wajamaca min xaraami aw xalaali hab اdunyaa tuqaadu ilayka caafwan alaysa masiiru dalika lizawaali wmaa dunyaaka ilaa mithlu fayin adalaka huma aadana bizawaali ayaa man caasha fi dunya war adduunyada ka ku nool dawiilan in badanow wa afna alcumra cumriga ka ku tegsiiyey fii qiilin wa qaala waxa la yidhi wuxuu yidhi ka cumrigiisa ku qaatayow wa atcaba nafsahu ka naftiisa ku daaliyey fii maa sayafna wax baaba'aya ka naftiisa ku daaliyeyow wa jamaca ka ururinaya min xaraamin xaaraanta ow xalaalin ama xalaasha ka ka soo urursanayow habi dunyaa adduunyada waxaad u malaysaa tuqaadu in la soo kaxaynayo ilayka adiga lagu keenayo cafwan iyadoo bilaash alaysa masiiru daalika war arrinkaa masiirkiisa iyo halka uu ku dambaynayaa miyuuna ahayn lizawaali baaba inay baaba'do wamaa dunyaaka adduunyadaadu ma aha ilaa milu fayi ilaa midlu fayin hadh oo kale mooye wax kale adallaka wuu kuu hadheeyey uma aadana wuxuu ogeysiiyey bizawaali inuu tegayu zuulayo adduunyadu waa hadhkaa yar ee intay daruurta intay ku soo dulmartay haddana daqiiqada ilbidhiqsiya kaaga tegey oo kalun weeyi wa gaayatuhaa adduunyadan qaayaheegiya halka ugu dambaysaa idaa fakarta markaad ka fikirto fiihaa dhexdeeda ka fay-ika waa hadhkaaga oo kale ow ka xulmika waa eleledkaaga oo kale in xalamta haddaad eleeladayso ama adriyoonaysid sujinta bihaa wa anta lahaa muxiibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta sheekhu uu yaaban yaho uu amakaagsan yahay war adduunyadu waa lagugu xidhay jeel weeyaan laynagu xidhay seed adduunyada u jeclaatay weli miyaad aragtay nin jeelkii lagu xidhay jecel adduunyadu waa jeel oo nebi maxamed baa inoo sheegay xadiidka muslimka ku qoran salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi wuxuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam addunyaa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir addunyaa adduunyadu sijnu lmu'min waa ninka mu'minka a ah jeelkiisii wajanatkaafir waana ninka gaalka wajanatulkaafir waana ninka gaalka ajannadiisa haddaad tahay mu'min adduunyada jeel baad kaga jirtaa oo waa jeel sabab siday jeel ku tahayna ogow oo waxa weeye ninka jeelkii ma xorbaa dee adduunka markaad joogtid xor ma tihid doonto ma ku hadli kartaa jawaabtu waa maya waxaa doonto ma qaadan kartaa jawaabtu waa maya waxaa doonto ma cuni kartaa jawaabtu waa maya meeshaa doonto ma tegi kartaa jawaabtu waa may waayo ilaahay alkuu kuu ogolaaday ilaahay ereyguu kuu ogolaaday ilaahay ficilkuu kuu ogolaaday ilaahay ogolaanshihiisa ayaa wax kasta ku xidhan kolka waxaad ogaatay adduunyadu waa waa jeelkii qofka mu'minkii uu ku jiray xadiidka muslimka ku qoran weeye siduu rasuulku inoogu tilmaamay sala allahu calayh wasalam waana gaalku janno uu leeyahay waa gaalka jannadiisii waktigii dowla alcabaasiya qiso cajiiba ayaa dhacday nin waxaa jiray gaal ahaayoo faqiir ahaa oo nooca lafaha ruuga ah meelaha gudaafada lagu xaadiyo qashinka iyo dooxyada ayuu seexan jiro oo lafaha lasoo daadiyey ayuu lafaruug bu ahaayo lafahaasu cuni jiray waxa dhacay ninkii noocaa ahaa ayaa arkay nin muslima oo ilaahay waxoogaa hantiya siiyey oo aad u xaragoonaya oo magaalada laga yaqaan oo maalqabeena ayuu arkay gaalkiibaa ayaa marna isagaa is eegay halkuu ku nool yahay iyo halkuu seexdo iyo waxay cuntadiisu tahay marna wuxuu eegay ninkaa mu'minkaa iyo ilaahay siduu ugu nimceeyey ninkan gaalka waa nin kaniisada ku xidhan oo loo waramo oo wax yaqaana weeyi wuxuu sidii ninkan gaalka ah diintiisa ka waswaasi markaasu yidhi horyaa kaali kelmadanku weydiiye wuxuu yidhi waxaad iga warantaa nebigiinu sow runuun ma sheegi jirin haa buu ihi run buu sheegi jiray haddaa sawka yidhi buu yidhi addunya sijnulmu'min wa jannatu lkaafir adduunyadu waa jeelka mu'minka waana jannada gaalka war midkeennee bay hadda jeel ku tahay buu yidhi anigu waxaan seexdaa halkaa bulaacadaha waxaan cunaana lafahaasaan ruugaa adigana waad aragtaa hantidu ilaahay ku siiyey iyo noocaa tahay adigu muslim baa tahay anna gaal baanahay waa midkee haddaba keeneebay janno u tahay keeneebayse jeel ku tahay buu yidhi nebigiinima run buu sheegay xadiidkan marka la eego ninkii waa nin aqoon leh intuu sidaa u eegay buu yidhi aniga marka la ii eego ilaahay wuxuu aakhare ii dembaysiiyey subxaanahu wa tacaala rabbi aakhare wuxuu isiinayo marka la ii eego ee nimco iyo raaxo ah intan hadda aan haysta ayaa jeeli ah oo iga haysa adiga ilaahay cuquubada iyo cadaabka aakhara kuu dambeeya marka la eego noloshaa aad hadda haysata ee gidaarkaa aad jiifto ayaa janno ku abuu yidhi kolka saas ayuu nebiga iyagu u jeedaaye sidaa u fahan ninkii gaalka aha halkiibu ku islaamay ninkii gaalka ahaa wuxuu islaamaa marka hore ninkan muslimkaa ah diintiisa ka waswaasi laakiin halkaasuu ku islaamay sujinta waa lagugu xidhay bihaa ay fiihaa ba'daasi waa bimacnaa fii sujinta waa lagugu xidhay bihaa ay fiihaa adduunyada dhexdeedaa lagugu xidhay wa anta adiguna lahaa iyada muxibun waad jeceshahay adiguna waad jeceshahay fa kayfa tuxibu seebaad u jeclaan maaka fiihi dhexdiisa sujinta lagugu xidhay warniyow halkii lagugu xidhay sideed u jeceshahay waa su-aasha aan isweydiinayo buu yidhi adduunyadu waa jeelkeennii jeelka markaad ka sii baxaysa inaad faraxdo ayay ahayd oo farxad adigoo fudud aad ka boodda ayay ahayd haddana iyadii baynu jecelnoo waad aragtiin wtudcimuka طacaama wacan qariibin satadcamu minka maa fiiha aciimta wa tudcimuka waxay ku quudisaa adduunyadu adacaama cunto iyo waxaad cabto ayay hadda ku siinaysaa wa can qariibin in yar kadibna satadcamu waxay quudan doontaa minka adiga maaka fiihaa dhexdeeda dacimta aad ku soo cuntay haddana adduunyada ayaad ka quudataa berri markaad dhimatana adiga jidhkaagii iyo hilibkaagii iyo lafahaagii ayay adduunyadii dib u quudan doontaa ilayn ereyga adduunyaa ama minadanaa'abay ka timid aynu nidhaahno oo waa xaqaarada ama mina dunuwi baynu ay ka timid aynu nidhaahno oo waa qurbu zawaal baaba eega ayaa dhow adduunyada waxaa la yidhaha waxaan inoo muuqdo oo dhan ciidan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxan oo dhan baa adduunyo isku wada noqonaya wa tudcimuka waxay ku quudisaa adacaama cunto ayay kugu quudisaa wa can qariibin ereygaa canihi waa bimacnaa bacdu wa can qariibin wa bacda qariibin in yar kadibna satadcamu way quudan doontaa minka adiga xaggaaga maa kiibay ku quudan fiihaa dhexdeeda dacimta aad ku soo cuntay intii aad ku soo cuntay bay kaa cuni doontaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslimka ku qoran wuxuu rasuulku yidhi kullu bni aadam eh, kullu bnu aadam yaakuluhu turaab ilaa cajbu danab minhu khuliq wa minhu yurakab wuxuu rasuulku leeyahay xadiid macnihiisu ka dhigan yahay ina beni aadam oo dhan ciidda ayaa cunaysa dee dad laga soo reebay baa jiro oo ciiddu ayna cunin dad ayna ciidduba cunin oo laga soo reebay baa jirtay carradu ka xishooto xaafidul qur'aanka iyo ambiyada nebiyada iyo dadka la midka ah ciidduba ma cunto sidaynu ognahay waxaynu haddaba halkan ku haynaa waxaynu ku haynaa kulubni aadama ina aadam oo dhan yaakuluhu turaab ciidda ayaa cuni doonta ilaa cajba danab lafta yaree cajbu danabka la yidhaha dabadhilif baa la yidhahdaa lafta yaree dabadhilifka la yidhaha halkaa qaska dadka kaga jirta laftaa mooyaane minhu khuliqa iyadaa laga abuuray wa minhu yurakab iyadaa marka dambena ina bani aadam laga keeni doonaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka dib loo soo abuurayo iyadaasaa laga soo biqlaya haddana وتعرى إن لبست لها ثياabا وتكسى إن ملاaبسhا khلاacta haddaad adduunyada xaaraanta xidhato inaad aakhare qaawanaanaysa uma ogin haddaad adduunyada xaaraanta ka qaawanaato aakhare ayaad xaragoon doontaa buu ku leeyahay beydkan watacraa waad qaawanaan in labista haddaad xidhato lahaa ay fiihaa adduunyada dhexdeeda hiyaaban maryo haddaad ku xidhato adduunyada maryo xaaraan ah haddaad ku xidhato waad qaawanaan doontaaye ogow waxay ka dhigan tahay aakharaad qaawanaan ama adduunka adoo xaaraanta xidhan baabad qaawan tahay waxaa jira ilaahay qofku hadduu ka xishoon waayo ilaahay wuu fadeexeeyaa walow gurigiisaba ha dhex jooge adoo maryo xidhan unbaa haddana fadeexaddaadu suuqa aysaa u wadhnaanaysaa wa tacraa waad qaawanaan in labista haddaad xidhato lahaa iyada dhexdeeda hiyaaban dhar haddaad xidhato watuksaa marya ayaa lagu huwin in khalacta haddaad iska siibto malaabisaha dharkeegii haddaad iska siibto adduunyada dharkeegii haddaad iska siibto wuxuu sheekhu ku yidhi hugii allakabaqa ahaa ayaa lagu xidhayaa oo kaasaad xidhan doontaa nin gabayaa'a ayaa beydkan oo kale sheegay oo wuxuu yidhi thawbu riyaa'i yashifu camaa taxtahu fa ida ltaxafta bihi fa inaka caarin wuxuu yidhi marada riya riyada la yidhaahdo waxa ka hooseeyaa wuu muuqdaa maba qarsoonaba maro yaroo riyo ka samaysan haddaad xidho istidhaa wax alla waxay kuu qarinaysa oo cawri ihi ma jirto wuu sii wadayoo wuxuu yidhi fa idaltaxafta bihi fa innaka caarib mar alla markaad maradaa soo xidhato waxaad noqonaysaa nin qaawan uun baad noqonaysaa waad qaawanaanaysaa وتشhهد كuلa يوم dاfna khilin kaأنaka laa turaadu bima shahidta war maalin kasta sawdiga goobjoogu ah saaxiib la aasayo maalin kasta miyaadan arag saaxiib la aasayo waxaba lagu moodaa adiga inaan laguula jeedin waxaanad arkaysid war malaha adiga geerida waa lagaa badbaadiyo waa lagaa difaacay wa tashhadu waxaad goobjoog u tahay kula yowmin maalin kasta waxaad goobjoog u tahay defna khillin saaxiib aasidii baad goobjoogu tahay maalin kasta saaxiib la aasaya ayaad aragtaa kaannaka waxaaba lagu moodaa laa turaadu inaan adi laguula jeedin biman shahidta waxaanad goobjoogga u tahay war malaha adigu dhimanba maysidba inaadan dhimanaynin ayaa la moodaaba sheekheennan kitaabka qoray ayaa gabay kaluu lahaa macnahan kaga hadlay tamur tamuru lidaati waaxida bacda waaxidin waaclamu ani bacdahum gayru khaalidiin waaxmilu mowtaahum waashaadu dafnahum kaanii baciidu minhum gayru shaahidiin فha na في علمي بهم وجهاaلتي كمستيقd يrنو بمغلة راaqdين wuxuu hi تmr لdاtي inamada aan isku da'da nahay ayaa isoo mara waaxida baعda waaxidi mid mid ayay iisoo maraan iyagoo geeriyooday or ninkan tunka lagu sidaa waa ayo ninkan xabaasha loo qodayaa waa ayo waa saaxiibka waa hebel wa aclamu waxaan ogahay annii anigu bacdahum dabadood hayru khaalidin inaanan waaraynin anigu inaanan adduunka ku waarayna waan ogahay wa axmilu waxaan sidaa mowtaahum kuwoogii dhintay kuwooga dhintay baan tunka ku sitaa wa ashhadu waxaan xaadiraa dafnahum aasidooda ka annii waxaad ii mooddaa baciidun minhum inaan ka fogahay hayru shaahidin goobjoogna inaanan ahayn fahaa baraaruge ana anigu fii cilmii cilmigayga bihim iyaga anuu cilmi leeyahay wa jahaalati iyo jahligayga markaan eego sidaan u arkayo dadkan la aasayo maalin kaste iyo sida aanan xabaasha ugu diyaar garoobin markaan is eego ka mustayqidin mid baraarugay oo kaluun baan isku haystaa oo yar nuu jalleecaya bimuqlati raaqidin nin hurdo indhihii wax ku jalleecaya nin markaa intuu soo toosay markaa baraarugayo indho hurda wax ku sii eegaya unbaad moodaa buu yidhi dadkan aan aasayo maalin kaste iyo magaaladan dhismaysa waa magaaladii aakharo ayaa dhismaysa magaaladii aakharaa dhismayso haddii maanta qubuuraha aynu tirakoob laynoogu sameeyo maalintii inta dhimata hargeysa haddii tirakoob lagu sameeyo ama bishii haddaad aragti ilaahyaa buu inoo keenayaa waxaa laga yaabaa xabaalo idil oo lagu leeyahay dhowr kun oo qof baa lagu aasay ayaa sanado aad u tiro kooban lagu odhanayaa intaasay ku buuxsameen waa magaaladu dhinacna way ka dhalanaysaa dhinacna way ka dhismaysaa dhinacna way ka dumaysaa dhinacna way ka way ka dhismaysaa dee inagu waxaynu aragnaayo indhaheennu qabtaan kuwan addu guryahan la dhisay iyo dabaqyadanun baynu aragnaa laakiin qubuurtan la dhisayo iyo xabaalahan la iibinayo iyo xaggan kale lama soconnaba wuxuu idhi waxaad imoodaa siday dadku u dhimanayaaneen u ogahay eenan anigu waxba ugu qaadanaynin nin indho hurdo wax ku eegayo kalun baan ahay buu yidhi wa tashhadu abaabakarow goobjoog baad u tahay kulla yowmin maalin kaste defna khillin saaxiib aasidii ka'annaka waxaba lagu moodaa laa turaadu inaan laguula jeedin bimaa shahidda waxaad goobjoogga u tahay war malaha waxaan adiga adigaba waxani kuguma socdo war malaha waxani cid kale ayuu ku socdaa oo cid kale ayaa loola jeedaa ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجدا لما khلقت ولم تkلq نyh laguma abuurin لتacmurhaa adduunyadan sidaad u camiri lahayd laguma abuurin walaakin litacburahaa inaad tan ka gudubto ayaa laguu abuuray ee fajido u dadaal limaa khuliqta wixii laguu abuuray war laguma abuurin inaad tan camirto ee tan waxaa laguu abuuray daar safar aad ku tahay weeyaane inaad ka gudubto ee halkii lagugu talagalay niyow ku dadaal abaabakarow nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka rasu axmed imaamu axmed uu warinayo wuxuu rasuulku ku leeyahay maali welidunya aniga iyo adduunyada maxaa noo kala sugnaaday innamaa maeli aniga tusaalahayga iyo wa maelu dunya waa ka maeli raakibin nin gaadiid wata ama nin raakibo oo kale oo qaala seexday qaala yidhi maaha ereygaa qaala ee xadiidkaa ku qoran yidhi maahe waa seexday oo qaala seexday fii dilli shajaratin geed hooskii ayuu seexday uma raaxa wuu carraabay oo watarakahaa wuu iskaga tegey abulcataahiya ilaahay ha u naxariistee wuxuu yidhi wmaa adrii wain ammaltu cumran lacallii xiina usbixu laastu umsi وsاacaة miitati laa buda minhaa tucajl nuqlati wtuطil xaabsi abulcataahiya wuxuu leeyahay wamaa adri anigu garan maayo wain amaltu haddaan ka fikiro cumran cumriga haddaan si xaqiiqaa uga fikiro lacalli waxaa laga yaabaa xiina usbixu markaan waaberiisanayo lastu umsi inaanan galabaysan waxaa dhici karta markaan waaberiisanayo inaanan galabaysan wa saacatu miitati saacaddanan geeriyoonayo laabudda minha waa lagama maarmaan kollay ka geeriyooda ayaan ahay oo waa lagama maarmaan tucajalu waa la dedejini nuqlati aniga qaadidayda deg deg baa la ii qaadi wa tudiilu wayna dheerayni xabsi aniga xabskayga jeelkaa qabriga ayaan gelayaa oo in badan baan halkaa ku jiri doonaa buu yidhi walam tukhlaq laguma abuurin litacmurahaa adduunyada inaad camirto walaakin litacburahaa inaad ka gudubto ayaa laguu abuuray ee fajiddo ku dadaalimaa khuliqta wixii laguu abuuray wain hudimaad fazidhaa anta haadman waxasin amra diinika ma staطaacta wain hudimad haddii la duminayo adduunyada adduunyadii oo la duminayo haddaad aragto fazidhaa adna u ziyaadi anta adigu hadman dumin adna ka qayb qaado markaad aragto adduunyadaoo la duminayo la sii dumi buu ku yidhi waxasin ilaasho amra diinika diintaada amarkeega ilaasho ma staطacta inta adkarayso diintaadana ku dadaal adduunyadaadana markaad eegto waxba haddana inin buu ku yidhi hadday diintaada kaa fogeynayso ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wabtagi fii maa aataaka allaahu daara alaakhira war waxaad raadisaa oo dalabtaa wixii ilaahay uu ku siiyey waxaad ku raadisaa daartaada aakharo walaa tansa nasiibaka min addunya hana halmaamin nasiibka yaree adduunyada aad ku leedahay wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk siduu ilaahay kuugu samafalay dadka ugu samafal hantidan iyo quruxdan iyo caafimaadkan iyo aqoontan muyuuna ilaahay ku siinin wa axsin kamaa axsana allaahu ilayk wa in hudimad haddii la duminayo adduunyada fazidhaa u ziyaadi anta adiguna hadman dumin waxasin ilaasho amra diinika diintaada amarkeega ma statacta in alla inta aad karayso diintaada ilaali haddaba dad baa jira ilaahay markay baryayaan adduun adduunuun baryaa eeg hadda markay ducaysanayaan adduunuun bay ducaystaan dadna ilaahay markay baryayaan adduun iyo aakharaba ilahay way weydiistaan waxaynu ognahay kuwa ilaahay adduun iyo aakharaba weydiista kuwa ayaa wanaagsan kuwa adduunka uun barya sida ilaahay suuratulbaqara uu inoogu sheegayo nasiib ma leh ayaan ma leh oo aakhare iyo ilaahay agtiisa waxba uma yaaliin walaa taxzan calaa maa faata minhaa idaa maa anta fii ukhraa ka fuust walaa taxsaniya waa murugoon calaa maa kii ha ka murugoon faata minhaa kaa tegey isagoo adduunyada ka tirsan adduunyada inta yaree kaa tagtay ha ka murugooni idaa maa anta adigu fii ukhraaka aakhiradaada fusta haddaad ku guulaysato haddaad aakhiradaada ku guulaysato adduunyada inta yaree kaa tagtay ha ka murugoonina iska ilaali falaysa binaaficin maa niilta fiihaa min alfaani ida albaaqi xuriimta falaysa binaaficin waxba kuma qabanayo oo kuma anfacayo maa ka nilta aad gaadho fiihaa adduunyada dhexdeeda oo min alfaani kan baaba'aye adduunka ah idalbaaqii marka baaqiga xurimta lagaa qadiyo haddii aakharadii baaqiga ahayd lagaa qadiyey adduunya maxay kuu tari ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi man kaana yuriidu xarha alaakhira qofka doonaya beerta aakharo nasid lahu fii xarhihi waanu u ziyaadini beertiisa waman kaana yuriidu xarsa dunya nu'tihi minha wamaa lahu fi laakhirati min nasiib ninka adduunyadan uu wax ka rabana wax baanu ka siini aakharana agtayada abaal iyo nasiibkuma le waxaynu ognahay aakhare ayaa khayr badan walalaakhiratu khayru laka min aluulaa walaakhiratu khayru waabqaa walalaakhiratu akbaru darajaati waakbaru tafdiila wama alxayaatu dunya ila mataacu lguruur adduun iyo aakhare marka laysbarbar dhigo wax laysku doorsan kara ma aha falaysa binaaficin waxba kuu qaban maayo maa ka nilta aad hesho fiihaa adduunyada dhexdeeda oo minal faani kan baaba'aya ah idaa xurimta marka lagaa qadiyo albaaqii kii baaqiga ahaa oo aakhara ah xurimta marka lagaa qadiyo aakhara haddii lagaa qadiyo ha ka yaabin adduunya inay wax kuu qabato walaa tadxaag maca sufahaai laahwaan fainaka sawfa tabkiiin daxiigta abaa bakar waan kula talinayaaye waxmagaradka hal qoslin waxmagaradka lalama qoslo waxaa jira waxaa la yidhaahdaa goorma horta layska ilaaliyaa la'iimka waxaa la yidhahdaa ninka liita waxaa layska marka markaad sharafto ama aada la qosasho haddaad la'iim isbarato nin xun haddaad isbarto markaa unbaa layska ilaaliyaa waayo qof la'iima ah, hal sufahada iyo waxmagaradka hala qoslin buu ku walaa tadxak hala qoslin maca sufahaai sufahada ma macoogaha qoslin lahwan adigoo ciyaaraya soomaalidu way ka maahmaaheen oo waxay idhahdeen foodley haddaad foolkaaga tusto maxay odhan jireen dee way ka sii daraysaa kolka waa halis haddaad la qosasho wax kalaa meesha ka dhici walaa tadxag ha la qoslin maca sufahaai sufahada hala qoslin lahwan adiga oo ciyaaraya fa innaka adigu sawfa tabki gadaal baad ka ooyi doontaa in daxigta haddaad qosasho buu ku yidhi haddaad halkan kula qosasho in badan baad ooyi doontaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiid wuxuu ku yidhi rasuulku waa xadiidka bukhaariga ku qoran wuxuu rasuulku lahaa wallaahi low taclamuuna maa aclamu ilaahay baan ku dhaartaye haddaad og waxa aan ogahay ladaxiktum qaliila in yar baad qosli lahaydeen wala bakaytum kaiiran in badanna waad ooyi lahaydeen dadka sufahada ah waa dadka akhlaaqdoodu ay hoosayso dadkaa ah weeyaan ومن لك بالسرور وأنت راحن ولا تdري أتفdى أم غuliلt war مaxaa qoslkaaga dana jeel baad ku jirtaa mana ogid in lagu silsiladayniyo in lagu sii dayni miyaad kale og tahay ilaahay miyaad ognahay ilaahay inuu in odhan doono فريiq في الجaنة و فريiq في سacيir marka la leeyahay labadaa gruub qoladaad raaci maad og tahay وmن laka ayaa kuu sugnaaday bisuruuri farxadda xaggeega yaa kuu sugnaadoo kuu damaanad qaaday wa anta rahnun adigu rahan waa ayaaba tahayba rahan baa taalla camalkaaga ayaad rahan u taallaa walaa tadri garanna maysid atufdah in lagu sii dayniyo madax furasho lagu weydiin am hulilta iyo in lagu silsiladayni oo naaraha dhexdooda lagugu silsiladayn ma adigaa kale og sideebaad kolkaa tan ugu qoslaysaa ilain waxaynu ognahay ilaahay wuxuu yidhi qof kastaa naarta jahanamo waa ki ku arooraya buu ina yidhi gaal iyo islaamba wa in minkum ilaa waariduhaa qof kastaaba naarta jahaname ayuu ku aroori kaana calىa rabbika xatman maqdiya waa arrin ilaahay waajibiyey uu xukumay welibana arrinkaasi maxaa laga dembaysiiyey uma nunaji ladiina aamanuu uma nunaji ladiina taqow uma nunaji ladiina taqow kuwa ilaahay ka baqa ayaanu badbaadinaynaa kolka biriish baa naarta jahanamo dul saaran ummadda oo dhani ay dul marayso oo kalaabiib ay ku xidhan tahay oo ka uu la hadhayo iyo ka lugta la seegaya iyo kay naartu ku soo boodaysaba ilaahay garanayo kolka intaa ah haddaba mutaqiinta ah ilaahay baa badbaadinaya iyaga subxaanahu wa tacaala inaan lagu aroorayo naarta waa laynoo sheegay laakiin in laga badbaadayo inaad ka badbaadaysid laguma sheegin waman laka ayaa kuu sugnaaday bisuruuri farxadda ayaa kuu damaanad qaaday wa anta rahnun adigu rahan ayaa taallaa oo camalkaagaad rahan u taallaa walaa tadri mana garanaysid atufda in lagu furan doono iyo am qulilta in lagu silsiladayn doono wasal min rabbika tawfiiqa fiihaa wakhlis fii su'aali idaa sa'alta wasal su'aalo min rabbika rabbigaa xaggiisa atawfiiqa tawfiiq iyo waafajin fiihaa adduunyadan layna waafajiyo rabbigaa weydiiso inuu ilaahay xaqa ku waafajiyo wa akhlis welibana daacad u ahaw fi su'aali marka aad su'aalanayso su-aasha dhexdeeda idaa sa'alta marka aad su'aalaysid waxaynu ognahay nebigu inuu odhan jiray oo ducadii rasuulka ayay ka mid ahayd ducadii nebiga xadiidka abi daawuudka uu qorayo albaanina uu tasxiixiyey rasuulku wuxuu odhan jiray allaahuma raxmataka arjuu falaa takilnii ilaa nafsii darfata caynin waaslix lii sha'nii kulah laa ilaaha ilaa ant ilaah waxaan rajaynayaa raxmaddaada ilaahow naftayda ha ii tala saaranin ilbidhiqsi ilaahow umuurtayda oo dhan suubi ilaah xaq lagu caabudo oon adiga ahayna ma jiro nebi maxamed sidaasuu ilaahay ka baryi jiray wasal su'aalo abaabakarow min rabbika rabbigaa xaggiisa a tawfiiqa waafajin fiihaa adduunyada dhexdeeda uu ku waafajiyo wa akhlis welibana daacad u ahow fi su'aali su dhexdeeda idaa sa'alta marka aad su'aalanaysid waa inaad suaasha wanaajiso oo ilaahay si dhab ah aad u wanaajiso ood ikhlaas ula timaado waayo ikhlaasku waxa weeye asbaabta keenta ijaabatu duca in ducadaada la aqbalo ducadaada ilaahay wuu aqbalayaa haddaad ikhlaas kula timaado ilaahay baa aayad qur-aana ku yidhi fadcu llaaha mukhlisiina lahu diin ilaahay barya idinkoo diinta ikhlaas iyo daacad ula-a ah. haddaba mukhlisiina lahu diin waa shardi weeyaan marka aad ducada doonaysa inuu ilaahay kaa aqbalo wnaadi إida sajadta lahu اctiraafan bima nada hudunnuuni bnu mata wanaadi u dhawaaqo wanaadi u dhawaaqo idaa sajadta markaad sujuudsan tahay lahu ilaahay aada u sujuudsan tahay ictiraafan adigoo qiranaya dembigaaga bimaa kii ugu dhawaaq naadaahu uu u dhawaaqay dunnuuni nebigii dunnuun waa yuunus nebigii xuudka iyo kalluunka u saaxiibka ahaa waa yunus ibnu mata yusuf yunus ibnu mata ilaahay wuxuu ku beriyey kaasoo kale ilaahay ku bari markaad sujuudsan tahay nebigaasi ilaahay muxuu ku beriyey wuxuu yidhi an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin muxuu lahaa muxuu ilaahay ku beryayey wuxuu lahaa ilaahay xaq lagu caabudo oon adiga ahayn ma jiro ilaahay ilaahayow anigu daalimiinta ayaan ka mid ahay wanaadi u dhawaaqo idaa sajadta marka aada sujuudsan tahay lahu ilaahay aada u sujuudsan tahay ictiraafan adigoo qiranaya dembiyadaada bimaa kii ugu dhawaaqo naadaahu ilaahay uu ugu dhawaaqay dhunnuuni kalluunka kii u saaxiibka ahaa ee ibnu mata ina mata la odhan jiray waa yuunus ibnu mata ducadaasi waxaa la yidhi qof ilaahay ku barya oo ilaahay una ducadaa ka aqbalin lama arag baa layidhi lama haya baa la yidhi ducadaa inta badan haddii shuruudaha aad buuxsato oo xalaal cune ad tahay oo ikhlaas ilaahay aad ku barido oo adan ducada isticjaal kula iman oodan dedejisan oodan odhan ilaahay baan beryey oo wii siin waayey ilaahay ducadaa waa ka aqbalaya waxaa la yidhaahdaa ducaau lmakruubiin waa dadka kurbaysan ee dhibaataysan ilaahay ducada ay ku baryaan ayay ka mid tahay ilaahay baaba nebiga ku yidhi faاstajabnaa lahu wanajaynaahu min algam wakadalika nunji اlmu'miniin waanu ajiibnay oo waanu badbaadinay saasoo kalun baanan mu'miniinta u badbaadinaa ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu la hadlayey ayuu ku yidhi nebigu xadiidka tirmidiga ku qoran ee albani uu tasxiixiyey muxuu yidhi lam yadcu bihaa rajulu muslimu fii shayin qad ducadaa nebi yuunus ilaahay ku beriyey qof muslimihi weligii ilaahay kuma baryo ila stajaaba allaahu lahu hadduu ku baryo ilaahay ducadaa wuu ka aqbalaa subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa ducadaa ka aqbalaya waa ducadaas waa duco la aqbalo weeye wanaadi u dhawaaq idaa sajadta markaad sujuuddo lahu ilaahay aad u sujuuddo ictiraafan adoo qiranaya dembiyadaada bimaa kii ugu dhawaaq naadaahu uu ugu dhawaaqday dunnuuni kalluunka ka u saaxiibka ah ibnu mataa ee ina mata wlaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta walaazimniyahu joogtee baabahu ilaahay albaabkiisa ha ka dhaqaaqin qarcan adigoo garaacaya waxaa la yidhahdaa ninku qofku hadduu albaabka garaaco uun mar un baa laga furaa walaazim joogtee baabahu ilaahay albaabkiisa qarcan adigoo garaacaya casaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu baabahu inuu albaabkiisa furi laka adiga uu kaa furi in qaraacta haddaad garaacdo ilaahay markaad gacmo madhan u taagto ilaahay wuxuu ka xishoodaa iyagoo madhan inuu soo celiyo uu kaa aqbalaya ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaba albaabka ilaahay yaynaan ka dhaqaaqin ilaahay baa inale udcuu rabbakum tadarucan wa khufya ilaahay barya idinkoo tadaruc ku jira oo tawaaducaya idinka oo khufya si hoose ilaahay u baryaya subxaanahu wa tacaala walaazim laazim baabahu albaabkiisa laazim qarcan adigoo garaacaya casaahu ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu baabahu inuu albaabkiisa furi laka adiga inuu kaa furi in qaracta haddaad garaacdo waakir dikrahu fi lardi daaban litudkara fi samaai idaa dakarta dhulka markaad joogto ilaahay in badan xus addoommada ilaahay tartan bay ku jiraan waa la tartamayaa waxay idhaahdeen war horta adoo taagan inta in leeg baad ilaahay xustay adigoo fadhiya inta in leeg baad ilaahay xustay adigoo jiifa inta in leeg baad ilaahay xustay ila in baa ina yidhi ilaahay xusa muxuu aayaddii qur'anka ahayd fadkuru llaha qiyaaman wa qucuuda wa alaa wa calaa junuubihim soo maa wa calaa junuubikum waa sax wey ilaahay waa inaan xusno inagoo taagan inagoo fadhina inagoo jiifna haddaba waa inaad fikirto oo dhulka waxaad xustaa uun ilaahay adigoo dhulka jooge weli adigoo gaadhi saaran oo dhulka iyo cirka dhexdooda ku jira ilahay ma xustay qur-aanka imise jus baad akhriday adoo gaadhi saaran adoo diyaarad la socda adigoo markab saaran adigoo eg mar kasta inaad ilaahay xusto wa aghir badi dikrahu ilaahay xuskiisa fi lardi dhulka ilaahay aad ku xusayso da'ban si joogto ah ilaahay aad ugu xusayso litudkara si adigana laguugu xuso fi samaa'i samada si laguugu xuso idaa dakarta markaad dhulka ku xusto haddaad ilaahay dhulka ku xusto inagana cirkaa laynagu xusaya ilaahay baa yidhi wadkuru llaha kaiira lacalakum tuflixuun wadaakiriina allaha kaiira wadaakiraat ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukrata waasiila haddaba qofka muminka ah eeg waxaa looga baahan yahay ilaahay inuu in badan xuso fadkuruunii adkurkum buu ilaahay leeyahay war ixusa anaa idin xusiye ixusa anaa idin xusiye faa'iidada dikrigu leeyahay keligii cashir baynu ka dhigi karnaa ilaahay haddaad xusto faa'iidada aad ka helaysa ama aad ka dhexlaysid wa aghir badi dikrahu ilaahay xuskiisa fil ardi arlada ilaahay aad ku xusayso da'ban si joogtaana aad ugu xusayso litudkara si adigana laguu xuso fi samaa'i samada lagaaga xuso idaa dakarta ilaahay markaad xusto ood dhulka ku xusto ولا تقل سبع فيه امتهال وفkr كم صغيiri qاad dفnt abaa bakr waan kula hadlayaaye malaha inan yar baad isku haysataaye caruurnimada cudurdaar ha ka dhigan bu ku yihi caruurnimada cudurdaar ha ka dhigan walaa taqul ha odhan asibaa caruurnimada fiihi waxa ku dhex sugan imtihaalun kaadsiiyo ha odhanin anuu caruur baan ahay oo weli ma dhimanayo wafakir waxaad ka fikirtaa abaabakarow kam sakiirin imise ilmood oo yar yar ayaad qadaf inta soo aastay abaabakar ciyaalka aad aastay inta ila egyihiin miyayna badnayn geeridu miyay taqaanaa kani wuu yar yahay iyo kani wuu wen yahay waa maya abaabakar oo cudurdaar ha ka dhiganin caruurnimo iska ilaali inaad ku cudurdaarato caruurnimo waa kii gabayaaga kale gabayga tirinayee lahaa tazawaj min ataqwa fa inaaka laa tadri إda jana layl hal taciishu إlى الfjr fakm min ftى نمsى وأصباح laahiyan وqad sunjina dgfاnه whw laa ydrي وkم min صغيir yurتجى طuل cمrه وqad udkila أجساadهم ظulمة الqبr وkم min صحيiح mاt min غayr عilaة وkم min سقيم cاaش حيiنا min الدهر وkم min caruusi zayanuuha wqad quum bidada rwaaxuhum laylata alqadri tasawad sahay qaado min ataqwa alla ka baqa ka sahay qaado fa innaka adigu laa tadri garan maysid idaa junna laylun idaa janna laylun habeenku markuu madoobaado hal taciishu inaad noolaani ila alfajri ilaa waagu intuu ka baryayo fa ka min fatan alla badanaa inan amsaa ahaaday mid galabaystay oo asbaxa waa laahiyan isagoo ciyaaraya waqad nusijad waa la soohay akfaanuhu kafanadiisii wahwa laa yadri isagoon ogeyn kafankiisiina uu tulan yahay wa kam min sagiirin badanaa ilmo yar oo yurtajaa loo rajaynayo duulu cumrihim cumriyo dhaadheer waqad udkhilad waaba la geliyey ajsaaduhum jidharhkoogana dulmat alqabri qabriga madowgiisii wa kam min saxiixin halkaa min baa ka maqan wa kam min saxiixin alla fara badanaa mid fayow oo maata geeriyooday min gayri cilatin xanuun la'aantii wa kam min saqiimin badana mid xanuunsanaya oo caasha noolaaday xiinan min adahri waktiyo badan miyaadan arag nin sakaraada oo haddana isna bogsaday dhakhtarkiisiina u geeriyooday dhakhtarkii isaga la tacaalayey ayaa dhintay kii sakaraadka ahaana ilaahay waa nooleeyey wa kam min caruusin badanaa gabadh aroosada oo zayanuuha ay usoo qurxiyeen lizawjihaa ninkeegii waqad qubidad arwaaxuhum arwaaxdoodiina waaba la qibdooday leylata alqadri habeenkii leylatulqadrigiibaaba la qibdoodayba waxaan uga soconnaa abaabakarow carruurnimo cudurdaar ha ka dhigan walaa taqul ha odhan asibaa carruurnimada fiihi waxa ku sugan imtihaalun kaadsiinyo wa fakirniyohow fakir kam sakiirin imise yar ayaad qadafanta soo aastay abaabakar imise ilmoodoo yar yar ayaad aastay waqul yaa naasixii bal anta owlaa binusxika low lificlika qad nadarta abaabakar buu la hadlay wuxu abaabakar iska kay celi dee anuunbaa ku waaninaye aniga maxaad ii waanin wa qul waxaad igu tidhaahdaa abaabakarow yaa naasixii kan ii naseexaynayow bal anta adiga ayaa owlaa iga mudan binusxika naseexadaada low lificlika haddaad ficilkaaga qad nadarta hoos u eegto war kan ii naseexaynayow adigu ha noqonin shamicii dadkana u baxayey naftiisana gubayey adigu hoos isku eeg waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixii ka ii naseexaynayow bal anta adiga ayaa owlaa mudan binusxika naseexadaada low lificlika haddaad ficilkaaga qad nadarta hoos u eegto ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi ata'muruuna annaasa bilbir war ma dadka ayaad wanaagga u sheegaysiin wa tansawna anfusakum nefihiinnana waad halmaanteen wa antum hadda idinku tatluuna alkitaab kitaabka ayaad akhriyaysiin afalaa tacqiluun war miyaydaan inuun caqli lahayn nebiyullaahi shucayb ilaahay muxuu ka xikaayooday markuu qoomkiisa la hadlayey muxuu lahaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu war hoy ma doonayo inaan idiin daba maro waxa aan idinka digayo buu yidhi haddaba haddaad adigu ummadda u digto wixii dadka aad uga digaysin aad uga horayso bal ka waran warkaagu intuu la eg yahay wa qul waxaad tidhaa yaa naasixii ka ii bal anta adiga ayaa owlaa mudan binusxika naseexadaada low lificlika ficilkaaga qad nadarta haddaad hoos u eegto tuqadicunii calى tafriidi lowman wabitafriidi dahraka qaade qadacta tuqadicunii waxaad igu googoysay calى tafriidi tafriid iyo xadgudub dartii lowman canaan baad igu googoysay war sawdiga i canaananaya xaq maadaa igule inaad icanaanato saa igu dhe wabitafriidi tafriidka iyo xadgudubka dahraka sanadkaagaad qad qadacta kusoo qaadatay war adigaa sanadkaagiiba xadgudub ku soo qaataye oo oday oo gaboobaye niyow adigu hoos iskugu noqo hoos iskugu noqo oo adigu is-eeg bal hadda wa fii sikarii tukhawifunii lmanaaya wamaa tajrii bibaalika xaytu shiikta wa kunta macaasiba ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nukiista wahaa ana lam akhud baxra kamaa qad khultahu xataa gariiqta iska kay celi bu yidhi abaabakar waxaad igu tidhaahdaa wa fii sikari caruurnimadaydii ayaa tukhawifunii igaga cabsiinaysaa almanaayaa geeriyo anigoo carruura un baad leedahay waad dhimanaysaa wamaa tajri kuma soo dhacdo oo ma socoto halkaa wamaa tajri miyuu qorayaa wamaa tadri buu qorayaa wamaa tadri adiguna ma ogid bixaalika xaaladaada ma ogid xaysu shikhti adoo gaboobay bakar anigoo carruurana geeri baad igaga cabsiin adiguna adoo gaboobay baadan xaaladaada ogeyn midkeennee baa mudan inuu xaalkiisa hoos u eego wa fii sikari caruurnimadaydii ayaa tukhawifunii igaga cabsiinaysaa almanaaya geeri wamaa tadri mana garanaysid bixaalika xaaladaada xaysu shikhti adoo gaboobay wa kunta waxaad ahayd macasibaa caruurta markaad ahaan jirtay caruurnimada maceegii ahdaa mid hanuun badan sabiilan dariiq ahaan waxaad igu tidhaahdaa abaabakarow warnio markaad caruurta ahayd baabaad hanuun badnayde xilligii caruurnimada sawdigii dembiga iska ilaalin jiray sawdigii masaajidda ku jiray sawdigii xanta iska dhowrayey baa toosnayd famaa laka maxaa kuu sugnaaday bacda shaybika intaad ciraysatay kadib qadnu nukista waa lagu foorariyeye mar alla markaad ciraysatay unbaa lagu foorariyey sidaa igu dhe buu yidhi anaa is-oge anigaa is-og oo xaqiiqadayda anaa og mar alla markaan ceraystay waa lay foororiyey buu yidhi wahaa baraaruge ana anigu haddaan ahay ilmaha yar ee abaabakara lam akhud iskuma tuulinoo ma dhumban baxra alkhadaaya bad idiloo gebigeeguba dembiye ka samaysan kamaa qad khultahu adigu sidaad iskugu tuurtay xataa kariqta ilaa intaad ka qarqoomaysay waxaad igu tidhaahdaa abaabakarow anigu bad yaroo gebigeeduba dembiye ka samaysan ma gelin oo ma dabaalan dembi idilma dabaalan adiguse waad gabowdayoo adduunyadii waxba kagamaadan iman idhay buu yidhi waa runta ah wuu u laqimayaa ma ogtahay tahay anaa naftayda og buu yidhi ilaahay intaan caasiyey wa fii sikarii caruurnimadaydii ayaa tukhawifunii igaga cabsiinaysaa almanaaya geeriyada wamaa tadri garanna maysid bixaalika xaaladaada xaysu shikhta halka aad ka gabowday wa kunta waxaad ahayd macasibaa caruurnimada maceega ahdaa mid hanuun badan sabiilan jidahaan famaa laka maxaa kugu dhacay oo bacda shaybika ciradaada kadib qad nukista laguu foorariyey wahaa baraaruge ana anigu lam akhud iskuma tuurin baxra alkhadaayaa gafafka baddeedii kamaa sida qad khultahu adigu aad iskugu tuurtay xataa qariqta ilaahay od qarqoontaba war sawta baddii ku liqday walam ashrab xumaya uumi daafriin wa anta shariibtaha walam ashrab anigu haddaan ahay inanka yar waxaad igu tidhaahdaa walam ashrab anigu ma cabbin xumaya umidafrin ma waxaad moodaysaa inaan xumaya umidafrin cabbay ma inan khamriga soo taabtay baad moodaysaa weligay afkayga ma saarin khamri wa anta sharibtahaa adna waad cabtay xataa sakirta ilaayood sikhraanto sawdiga sikhraamay haddaba umidafrin xumaya umidafrin waa waa khamrigu tilmaanay leedahay laakiin khamri ma cabin sheekh weye wuxuu uga jeedaa xumaya umidafrin adduunyada lagaga kinaayooda sida khamriga loogu waasho ayaa adduunyadana loogu waashaa haddaad aragto laba nin oo walaala ah oo diin ku walaaloobay hadday adduunya soo kala dhex gasho way kala dishaaba waxaad moodaysaa caqligoogii inay doorinaysa sidai khamradu u doorisay walam ashrab anigu ma cabin xumaya umidafrin adduunyada ma taabanin ama khamriga oo adduunyo hadda looga jeedo wa anta adiga ayaa sharibtahaa cabbay xataa sakirta ilaa intaad ka sikhraamaysay walam axlul biwaadin fiihi dulmun waanta xalalta fiihi wantahaagta walam ansha bicasrin fiihi naaficuun waanta nashaata fiihi waman tafaacta waqad saaxaabta aclaaman kibaaran walam araka qtadayta biman saxiibta abi bakr ila hadal oo aniga ila tali waxaad tidhaha walam axlul anigu kuma soo degin biwaadin doox kuma soo degin fiihi dhexdiisa uu yahay dulmun dulmi doox dulmi ka jiro weligay ma fadhiisan meelaha dulmiga waa laga fogaadaa dadka lagu dulmayo wa anta adigu xalalta fiihi waad ku soo degtay oo wanta hagta welibana waad dilaacisay ilaahay xurumaadkiisii subxaanahu wa tacaala sawdiga intaad dulmi ku soo degtay meel dulmi lagu hayo haddana welibana dilaaciyey ee dulmigii u badheedhay walam ansha anigu ma korin haddaan inanka yar ahay bicasrin wakti ma korin fiihi dhexdiisa nafcu nafci uu ku jiro xilli wakti nafci badan anigu ma korin oo ma barbaarin wakti adduunyadii ay xumaatay baan dhashay wa anta adiguna nashaata waad kortay fiihi wakti wanaagsan baad kortay oo cadaaladdu ay shaqaynayso oo runta uun la yaqaan oo culimada laga dambeeyo iyo ahludiinka laga dambeeyo ayaad adigu kortay laakiin wama ntafacta haddana waxba maadan intifaacsan walam ansha waxaan ku kala duwannahay dheh waktigaan ku kala duwannahay aniga wakti khayaanada iyo khaa'inku uu xogaamiye ayaan dhashay dheh adigana wakti cadaaladdu ay shaqaysa ayaad dhalatay haddana waa ku sidee idhe buu yidhi walam axlul anigu kuma soo degin biwaadin doox kuma degin fiihi dhexdiisa uu yahay dulmun dulmi wa anta adiguna xalalta waad ku soo degtay fiihi kaa dhexdiisa oo wanta hagta waa dilaacisay walam ansha anigu ma korin bicasrin wakti ma korin fiihi dhexdiisa uu yahay nafcu nafci wa anta adiguna nasha'ta waad kortay fiihi kaa dhexdiisa wama ntafacta waxna maadan intifaacsan wa qad saaxabta waxaad la saaxiibtay aclaaman culimo kibaaran waaweyn culimada waaweyn sawdigii saaxiibka la ahaa walam araka kuma arkayo iqtadayta adoo ku dayday biman saxiibta cidii aad la saaxiibtay war culimadii waaweynayd maad eed la saaxiibtay maxaad ugu dayan weyday anigu culimo waaweyn ma soo gaadhin intaa idhe buu yidhi wanaadaaka alkitaabu falam tujiibhu wanabahaka almashiibu faman tabata wanaadaaka waxaa kuu dhawaaqaya alkitaabu kitaabka ayaa kuu dhawaaqaya oo falam tujibhu maadan ajiibin qur'aankii baa kula hadlaya oo haddana waad maqli weyday qur'aanku muxuu talow leeyahay ilaahay baa aayad ku yidhi awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar wa jaa'akum الnadiir waad gabowdaye sawka ilaahay kule awalam nucamirkum war miyaanaan idin cumri siin maa yatadakaru fiihi man tadakar ka waantoobaya inuu ku waantoobo wa jaa'akum الnadiir digihii miyuuna idiin iman waa cirada eh kii idin digayey miyuuna idiin iman oo cirada ah haddaba qur'aankiibaa kula hadlay waanad dhegaysan weydey waxaad igu tidhaahdaa buu yidhi wanaadaaka waxaa kuu dhawaaqaya alkitaabu kitaabkeennii baa kuu dhawaaqaya qur'aanka ahaa oo falam tujibhu maadan ajiibin wa nabbahaka waxaa ku toosinaya almashiibu ciradii ayaa ku toosinaysa oo faman tabahta maba toosaysid ciradii sawta ku toosinaysa ee toosi laadahay intaa igu dhe buu yidhi ciradii ayaa ku toosinaysa oo haddana ma toosaysid ilaan ciradu waa cajiib ciradu waa cajiib waa nadiirkaa ilaahay aayadda qur'aanka ah uu inoogu sheegay weeye ciradu taa weeye ويقبح بالفتى فعل تصاabi وأqبح minhu شhayk qad تفاt ويqبح waxa fool xun bilfatىa inanka waxa ku fool xun ficlu tasaabi caruurnimada ficilkeega inuu sameeyo hadduu inanku caruurnimadu wixii caruurnimada la samayn jiray uu sameeyo ceeb buu ku dhacay wa aqbaxu minhu waxa ka sii fool xun laakiin inan caruurnimo la yimid waxa ka sii daran shaykhun oday katafata caruur caruur iska dhigay sheekh ka waran gaboobay oo iscaruureeyey waxaad tidhaahdaa abiibakarow anna caruur baanahay waxaan sameeyo adna sheekh iscaruuraynayaa tahay waa midkeennee markaa ah wayaqbuxu waxa xun bilfataa inanka waxa u xun ficlu tasaabii ficilka caruurnimada wa aqbaxu minhu waxa ka sii liita shaykhun oday katafata iscaruureeyey wa anta adiga ayaa axaqu ah mudan bitafniidi in la qiyo minii aniga war in la dhaliilo adiga anaa adaa iga mudan walow kunta labiiba haddaad caqli leedahay idheh lamaana dakta maadan ila hadasheenba haddaad caqli leedahay inuun maadaa ila hadli lahaa ilan ceebtaadaad aragtaa anna waad i aragtaa inaan kaa kaa dhowahaye waad i aragtaa buu yidhi wa anta adiga ayaa axaqu mudan bitafniidi caayid minii aniga xaggayga adaa iga mudan walow kunta hadaad ahaan lahayd allabiiba mid caqli leh lamaa nadaqta maadan hadasheen wa nafsaka duma laa tadmuum siwaahaa bicaybin faahiya ajdaru man damamta hadaad cid caayaysa naftaada caay cay wa nafsaka naftaada duma oo la tadmumha caayin siwaahaa naftaada waxaan ahayn bicaybin ceeb ha ku caayin waxaan naftaada ahayn fahiya iyada ayaa ajdaru mudan ajdaru man kii iyada ayaa ugu mudan damamta aad caayaysay wax la caayo waxa ugu mudani horta waa naftaada intaa ogow haddaba naftaada cay oo naga daa buu yidhi aniga cayda iga daayo adigu hoos isku eeg igu dhe buu yidhi walow bakatii dimaa caynaaka khawfan lidembika lam walow bakatii dimaa caynaaka khawfaan lidenbika lam aqul laka qad amiinta waman laka biاlamaani waanta caabdun umirta fa waman laka biاlamaani waanta caabdun umirta famaa tamarta walaa adaacta walow bakad hadday ooyaan addimaa dhiig dhiig hadday ooyaan aynaaka labadaada indhood hadday dhiig ooyaan khawfan cabsi darteed lidembika dembigaaga aad ka baqayso si aad u ooyeysid haddaad dhiig oydid lam aqul laka kugu odhan maayo qad aminta aamin baad noqotay waayo ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi falaa ya'manu makra allah ila alqowmu alkhaasiruun makriga ilaahay waxaa ka aamin noqdo oo keliya cid khasaartay haysdhiganin inaad addoon tahay ogow ilaahayna u laabo subxaanahu wa tacaala walow bakad hadday ooyaan addimaaa dhiig hadday ooyaan caynaaka labadaada indhood khawfan cabsi darteed lidembika dembigaagana aad ka baqayso lam aqul laka kuma idhaahdeen qad aminta aamin baa tahay waman laka yaa kuu damaanad qaaday bilamaani ammaanka wa anta cabdun addoon baaba tahaye war addoon baaba tahaye yaa ammaanku u damaanad qaaday umirta waa lagu amray oo ilaahay baa amarku siiyey oo fama tamarta kumaadan dirmin amarkii walaa adacta ilaahay maanadna addeecin kol haddii addoon la amray a tahay oo amarkii aad qaadan weyday yaa markaa sidaan ognahay yaa aam yaa yaa wakiil yaa damaanku iyo damaanad kuu qaadaya haddaba haddaad addoonka addoonka ilaahay adeeca subxaanahu wa tacaala ilaahay addoonku hadduu adeeco oo si dhaba ilaahay uu uga baqo adduunyada aakhare ilaahay baa ammaan siiya waxaanan ku garanaynaa xadiidka eh, xadiidka ibnu xibbaan uu warinayo ee albani uu sheekhi albani silsilada ku tasxiixinayo ilaahay wuxuu leeyahy waa xadiiu wa wacizatii laa ajmacu calىa cabdii khawfayn cizigaygaan ku dhaartaye addoonkayga laba cabsiyood iskuguma geeyo walaa ajmacu lahu amnayn addoonkayga laba amnina ma siiyo haddaad adduunka aamin ku tahay aakharaa lagaa cabsiinayaa haddaad adduunka ilaahay kaga cabsanaysayna aakhare ayaa ayaa ayuu ilaahay amni kugu siin idaa aaminanii fi dunya akhaftuhu yowma alqiyaama buu ilaahay leeyahay hadduu adduunka aamin iga noqday aakharaan ka cabsiin wa idaa khaafanii fi dunya aamintuhu yowma alqiyaama hadduu iga baqi jiray adduunyadana qiyaamada ayaan aamin ayaan aamin ka dhigayaa haqulta min adunuubi walaa stataksha lijahlika an takifa idaa wasinta haqulta sawdiga cuslaaday min adunuubi dembiyo dartood baad la cuslaatay walasta manatii takhshaa mid baqaya lijahlika jahligaaga dartii waad cuslaatay oo dembi baa ku cusleeyey haddana rabbigaa kama baqaysid waa jahli dartii saqulta waad cuslaatay min adunuubi dembiyo ayaad la cuslaatay walasta manatii takhshaa mid baqaya lijahlika jahligaaga dartii an takifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamayo aakhare marka lagu miisaamayo ee halkan naartii iyo jannadii halkan ay joogaan ee miisaanka labadii kafadood la soo qaado ee camalkaaga wanaagsan iyo camalkaaga khayrka ah la doonayo in la isbarbar dhigo ee ilaahay cadaaladiisa muujinayo indhahaaga ku eeg baa lagu odhanaya indhahaaga ku eeg ma khayrkaagaa badan mise sharkaaga labada daaroo taaggelayso bal eeg baa lagu odhanaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala diiwaano badan buu inaga diyaariyey rabbi waxaynu ognahay diiwaanada uu inaga diyaariyey kiyoon cirkiyo dhulka la abuurin baa waxaa tahay looxulmaxfuudka lagu qoray iyo camalkaagaba waa diiwaan haddana maalintii uurka hooyo aad gashay ayaa malag laguu soo diray risqigaaga iyo ajashaada iyo khaatumadaada waxaagoo dhan halkaa ku qora uurka hooyadana waa lagaa qoray haddana dunida markaad u soo dhacday malag ayaa lagu raaciyey maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa diiwaan kale malagaasina wuxuu odhanayaa suuratu qaaf ilaahay suu kaga warramayo haadaa maa ladaya catiid buu odhanaya ilaahay markuu yimaado ilaahw iga guddoon diiwaanka addoonkana ka soo qoray haadaa maa ladaya catiid haddana waxaynu ognahay godka marka layna geeyo ee qofku uu geeriyoodo ayaa laba malag loo soo diraayo su'aalaha ugu muhiimsan imtixaanku waa khulaaso khulaasadii camalkaaga ayaa halkaa lagugu weydiinaya rabbigaa iyo nebigaa iyo diintaadii halkaa lagugu weydiinaya waa diiwaan afraad oo lagaa diyaariyey haddana ilaahay wuxuu yidhi innaa kunnaa nastansikhu maa kuntum tacmaluun waa la kala kookoobiyeynaya diiwaanada waa diiwaano kaleo haddana laynaga diyaariyey waxaynu ognahay maalinta in laba jeer camalkeenna ilaahay loo bandhigo oo haddana malaa'igay taqriir inaga gudbiso waa casarka iyo aroorta waxaynu ognahay in wiigii khamiista iyo isniinta haddana laynaga gudbiyo taqriir waxaa kaloon ognahay in sanadkii mar laynaga gudbiyo taqriir bal inta diiwaan ee yaa cabdallah lagaa haya eg inta diiwaan ee lagaa hayo ee camalkaaga ku saabsan bal eg haqulta halkaasaa labada kafadood lasoo dhigaya fa man haqulad mawaasiinuhu fa huwa fii ciishatin raadiya qofka miisaankiisa khayrku cuslaado nolol raalliya ayuu gelayaa oo janno ah wa amaa man khafat mawaasiinuhu fa ummuhu haawiya naartaa haawiyo ayaa ayuu gelayaa waa cadaalad baa meesha lagu shaqaynayaa saqulta waad cuslaatay min adunuubi dembiye dartood baad la cuslaatay walasta manatihi takshaa mid baqaya lijahlika jahligaaga dartii an takhifa inaad fududaato idaa wasinta marka lagu miisaamayo marka lagu miisaamayo miyaad fududaan mise fududaan maysi talow wtushfiqu lilmusiri calى اlmacaasi watarxamuhu wanafsaka ma raxiimta watushfiqu waxaad u naxaysaa lilmusiri ninka ku dulnegi cala almacaasi macsiyada ninka ku dulnegi baad u naxaysaa wa tarxamuhu waanad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana maa raximta umaadan nixin war naftaada maxaad ugu ninka macsiyada ku dulnegi baad u naxaysaaye maxaad naftaada ugu nixi weyday wa tushfiqu waxaad u naxaysaa lilmusirika ku dulnagaanaya cala almacaasi macaasida wa tarxamuhu waanaad u naxariisanaysaa wa nafsaka naftaadana ma raximta umaadan naxariisan oo umaadan nixin rajacta alqahqara wakhabadta caash wa lacamruka low wasalta lamaa rajacta rajacta laqaaha qara wakhabaada tacaash waa lacamruka low wasalta lamaa rajacta rajacta waad noqotay alqahqara qadaad qadaad baad u noqotay qadaad qadaad sawdiga dibdib u noqday wakhabadta waad dhacdhacday cashwaa'a hal indhali siday u dhacdhacdo oo kale ayaad u dhacdhacday lacamruka baan ku dhaartaye low wasalta haddaad gaadhi lahayd lamaa rajacta dib noqoteen war haddaad dhadhamin lahayd khayrka iyo wanaagga iyo cibaadada ma waxaad u malayn lahayd inaad dib u noqon lahayd waa maya dib umaada noqoteen rajacta waa odaygiiba sheekiiba ayuu la hadlaya waa ardaygiibaa hadlaya rajacta waad noqotay alqahqara qadaad qadaad baad u noqotay wakhabadta waad dhacdhacday cashwaaa hal indhali siday u dhacdhacdo oo kale ayaad u dhacdhacday lacamruka baan ku dhaartaye low wasalta haddaad gaadhi lahayd oo dee aad dhadhamin lahayd cibaadada macaankeega lamaa rajacta dib umaada noqoteen walow waafayta rabbaka yowma xaashiriin wanuuqishta alxisaaba idan halaagta walow waafayta haddaad u iman lahayd rabbaka rabbigaa haddaad u iman lahayd yowma xashrin maalinta qiyaamada ama yowma nashrin maalinta laysa soo saarayo haddaad rabbigaa u timaad halkaa kaygu duuna dembin miyayn ahayn walow waafayta rabbaka walow waafayta rabbaka duuna dembin ba kayna yowma nashrin qoraya walow waafayta haddaad u timaaddo rabbaka rabbigaa duuna dembin adoon dembiba lahayn haddaad rabbigaa u timaado adoo bilaa dembiya laakiin wanuuqishta lagugu baadhbaadho alxisaaba xisaabta xisaabta si adag laguu xisaabiyo idan markaa halagta waad halaagsamaysaa haddii si adag laguu xisaabiyoba waad halaagsami waayo ilaahay ayaa inoo sheegay aayadda qur'aanka ah xisaab fudud qofka haddii la xisaabo inay de arrinkiisu u wanaagsanaanayo fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa caaisha waa kii nebigu u sheegayey calayhi salaatu wasalaam ee ku lahaa rasuulku man xuusiba cudib qofka haddii la xisaabo waa lawuu cadaabmayba waayo waxaa la og yahay ilaahay wuxuu ina amray sidiisa inaynan marnaba uga soo baxayn walow waafayta haddaad u timaad rabbaka rabbigaa duuna dembin dembi la'aan adigoo ah wa nuuqishta lagugu baadhbaadho alxisaaba xisaabta idan markaa halagta waad halaagsantay halaag baad markaa bartanka u taalla walam yadlimka rabbuka walam yadlimka rabbuka fii walam yadlimka fii camalin walaakin casiirun an taquuma bimaa xumilta walam yadlimka kuma dulmiyin fii camalin camal aad samaysay ilaahay kaama dulmiyin walaakin casiirun waxa adag an taquuma inaad u qumto bimaa xumilta wixii lagu xambaariyey ma u malaynaysaa inaad ka soo baxaysid wixii ilaahayna amray sideeda looga soo bixi maayo dee waad og tahay inaadan uga soo baxayn kullukum khaaa'uun wa khayru lkhaa'iina tawaabuun walow qad jiئta ywma alxaashiri fardan waabsarta almanaazila fiihi shaata laacdamta annadaamata fiihi lahfan calaa ma fii xayaatika qad adaacta walow qad jiئta haddaad timaad yowma alxashri maalinta qiyaamada haddaad timaad fardan kelidaa adigoo ah haddaad timaad oo wa absarta aad eegto almanaasila guryaha fiihaa halkaa ku yaala shata iyagoo kala duduwan la acdamta waxaad aad u weynaysan annadaamata qoomamada fiihi halkaa aad ka qoomamoonaysid lahfan adigoo si ba'an u qoomamoonaya calaa maa kiibaad ka qoomamooni fii xayaatika noloshaada qada dacta aad soo dayacday walow qad ji'ta haddaad timaad yowma alxashri maalinta qiyaamada fardan kelidaa oo wa absarta aad aragtid almanaasila guryaha fiihi halkaa ku sugan shata iyagoo kala tagsan la acdamta waxaad weynayni anna daamata qoomamada fiihi halka aad ka qoomamoonaysid lehfan qoomamo calaa maa kii aad u qoomamoonaysid fii xayaatika noloshaada qad adacta aad soo dayacday aad buu qofku u qoomamoon doonaa jannada markuu arko guryuhu intay laala eg yihiin wuxuuna ogaanayaa hadduu camalka ku sii dadaalo inay ka sii wanaagsanaan lahayduun insha allahu tacaala beydka shan iyo siddeetanaad haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam waxaynu ugu talagalnay berri inuu inaga dhamaado insha allah saasaynu kolkaa u yaraa badinaynaa waayo berri ayaa wiiga inoogu dambaysa soo ma berri baa inoogu dambaysa soo ma kolkaa insha allah berri inuu inaga dhamaado ayaan rajaynaynaa washukran